بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحنكب الله بين آيات الصدن إيا اللبو إلى آيات أفرتا إيا السديد سورة السبع آيات دي هروح وقال الذين كوي وحيد هذين كفروا قالوا بي لن نؤمن رمين مين بهذا القرآن القرآن كان محمد قصة دجيه ولا بالذي كينا رمين مين بين يديه هرشيساها oo towrad ahaa wuxuu yidhi kitaabka inta u tagaan bay dhihii nin sifadaale nala jooga kutubtiina may ku taalla haa markaa hore iyo kan damba midna rumayn mayna bayna allah wuxuu leeyahay walow taraa arki lahayd id waqti aaalimuuna aalimuuntu mawquufuuna la joojiye lagu xabaasay cinda rabbihim rabbigood agtiisa yarjicu uu ku celin bacduhum qaarkood ilaa bacdin qaarka kale alqowla hadalka way hadalka isweydaarsanayaan yaquulu ladiina kuwi waxay leeyihiin istudcifuu la daciifsan jiray oo la hogaamin jiray liladiina kuwii waxay ku dhiheen istakbaruu kibrey hogaamiyeyaasha ahaa lowlaa idinku haddaydaan jiri lahayn lakunnaa mu'miniina baanu ahaan lahayn idinkaa na bay dhahayaan jawaabtii waxay noqotay qaala ladiina kuwii istakbaruu kibrey oo hogaamiyeyaasha iyo rucasada ahaa liladiina kuwii waxay ku dhihi istudcifuu la gumaysan jiray la hogaamin jiray annaxnu ma annagaa sadadnaakum idinka horjoogsanay canilhudaa hanuunka bacda id waqti jaakum idin yimid bal kuntum idinkaa waxaad ahaydeen mujin dambiilayaal idinkaa iskiin gaalo u ahaaye anagu waxbay limaanaan luminin ma ul baan idin qaadanay yaan idinku qasabnay saasay ugu jawaabayaan kuwii gaalada ahaa ee waaweynaa mustakbiriintii waxay ku yidhahan mustadcifiintii ma anagaa idinka hor joogsanay hanuunka markuu idin yimid ma idinkaa mujrimiin aha anagu idinka maana hor joogsanay anagu hadal baanu idin sheegnay qasab inkumaanan meeshaa marini wy qaala aladiina kuwi waxay leeyihiin istakbaruu kibray oo hogaamiyayaasha ahaa liladiina kuwii waxay ku dhihi ustudcifuu la gumaysanayey la hogaaminayey anaxnu annaga miyaa sadadnaakum idinka hor joogsanay caniludaa hanuunka bacda id waqti waqti kadib jaa'akum idin yimid bal kuntum idinkaa waxaad ahaydeen mujrimiina dembiilayaa waqaala aladiina kuwi waxay yidhaahdeen istudcifuu la gumaysa la hogaaminayey liladiina kuwii waxay ku yidhaahdeen istakbaruu kibray bal makru leyli lumintan aadna lumiseene waa makru leyli wanahaari makrigii habeenkii iyo maalintaba aada noo dabarayseen oodna khayaanaynayseen wey yacni makriga leylka iyo nahaarkaa daraf u ah bal makrun fi leyli wey waa khayaanadii aada noo samayseen habeen iyo maalin aada noo tashanayseen id wakti bay ahayd ta'muruunana aadna amrayseen an nakfura inaan ka gaaloono bilaahi alla ka gaaloono wanajcalo aanu yeelo lahu alle andaadan kuwo u dhigmo oo shuraka ah kulligoodba marka labadii qoloba wa asaruu nadaamata qoomamadiibay siraysanayaan hoos bay u hadlayaan adamu nadaamata nadaamadiibay siraysanayaan lamaa ra-uu lcadaaba cadaabka markay arkeen wajacalnaa waan yeelay buu alla yidhi hadda waa la yeeli doona waa akhiri alaqlaala silsiladihii wixii luqunta lagu xidhi jiray fii acnaaqi ladiina kuwii luquntooda kafaruu gaaloobay marka allah wuxuu leeyahy hal yujowna miyaa la abaalmariyey hadii sidaa loo galay ilaa ma shaygii mooye kaanuu ah yacmaluuna kuwa camalfaan maya kuway sameeyeen baa laga abaalmariyey kuwii la gumaysanayey markay kuwii yidhaahdeen idinkaa dambiilayaal anagu annagu idinmaan luminin waxay ku yidhaheen waa makru leyli wanahaar makrun waqac fi leyl habeenkii iyo maalintii tashigaad noo tashanayseen oodna khayaanayseen oon moodeyna inaad daacad noo tihiin yaa sidan noo galay bayna waxaadna amri jirteen bay yidhahdeen alla inaan ka gaalowno oo waxyaabo u dhigmo oo barbar dhaca oo lala caabudo aanu u samayno labadii qolaba qoomamada way qarsanayaan nadaamada iyo hooga way qarsanayaan markay cadaabka arkeen aqlaaja waxaa la yidhaha waa jamcu qullino waa wixii luquntan dadka laga xidhay gacmaha saa la isugu xidho waa figayntii oo kale wey luquntoodaa la gelinayaa marka allah wuxuu leeyahay mar hadii sidaa loo galay dembigoodiina uun sidaa ahaa soo camalkoodii in lagama abaalmarin a waa camalkoodii allah ma dulmin subxaana wa tacaala waqaala aladiina kuwii yidhaahdeen istudcifuun la gumaysanayo la hogaaminayay liladiina kuwii waxay ku yidhaahdeen istakbaruu kibre hogaamiyayaasha ahaa markay kuwaasi yidhaahdeen ma annagaa idin luminay bal makruleydi makrukum makrigiinu makruleydi wey waxaana lumiye waa habeenka iyo maalinta makrigi aad dabarteen khiyaanadii id wakti ta'murunana aadna amrayseen an inaan ka gaalowno bilaahi alla ka gaalowno najcala lahu aanu u yeelno andaadan waxyaabo barbarna ah oo la caabudno waa sarru way saraysanayaan kulligoodba ana daama ka qoomamoday iyo hoogii lamaa ra-u lcadaaba cadaabka markay arkaan wajacalnaa waan yeelay buu alla yidhi alklaala luqun xidhkii luquntii gacmaha laisugu xidhay waa figayntii fii acnaaqi ladiina kuwii luquntooda kafaru gaaloobay hal yujzawna miyaa la abaalmariyey mar haddii sidaa loo galay ilaa maa shay mooye kaanuuhan laba dulmin kuwa allah wuxuu leeyahy wamaa arsalnaa ma anaan dirin fii qaryatin magaalo min nadiirin wax diga ilaa oon diraysa qaala waxay ku dhahayeen mutrafuha kuwii raaxaysnaa ee xoolaha lahaa ee kibirsanaa inaa anagu bimaa kii ursiltum bihi laidinla diray kaafiruuna waan ka gaaloona bay dhihi jireen waqaaluu waxay dhihi jireen naxnu annagaa aksaru ka badan kuwan masaakiinta amwaalan xagga xoolaha iyo awlaadan caruurta wamaa naxnu anaguna ma nihin baynahay bimucadabiina kuwa la cadaabaya ma nihin baynahay allah wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala nabiyullaahi maxamed oo qalbigiisa la wanaajinayo oo loo sheegayo in looga horeeyey dhibaatadan nabi kasta iyo nadiir kasta oo la diray ilaa kuwii qaryada loo diray joog kuwii raaxaysnaa waxay dhihi jireen anagu waxaan waan ka gaaloobnay annagaan idinka xoolo badan o idinka caruur badan nalana cadaabi maayo macnaha waxay ka wadaan hadduuna alla raalli naga ahayn muxuu xoolihii carruurta noo siiyey oo faqiir nooga dhigi waaye yay ka wadaan waa loo jawaabi doonaa wamaa arsalnaa ma anaan dirin fii qaryatin magaalo min nadiirin wax udiga ma anaan u dirin ilaa oon dirayse qaala waxay odhanayeen mutrafuuhaa kuwoodii raaxaysnaa inaa anagu bimaa kii ursiltum bihi la idinla diray kaafiruuna waa ka gaaloona wa waxay yidhaahdeen naxnu anaga agsaru badan amwaalan xagga xoolaha iyo awlaadan caruurtaba oo allah raalli naga ahoo saasuu caruurtii xoolaha noo siiyey wamaa naxnu anaguna ma nihin yay dhaheen bimucadabiina kuwa la cadaabi anagu ma nihin waa loo jawaabay qul waxaad ku tidhaa baa layidhi ina rabbii rabbigay yabsudu risqa risqiga wuu u fidiyaa liman yashaau qofkuu doono wayaqdiru wuu ku celiyaa qofkuu doono walaakina agar annaasi dadka badan kood laa yaclamuuna sidaa ma ogaa marka taa horay jawaabu tahay markay annaga xooliyo caruur badan risqiga allah xukuma kuma tacaluqo ruuxa fiicnidiisa iyo xumaantiisa kuma tacaluqo qofkuu doono u ballaariyaa qofkuu doonana uu ku celida waana xikmad baa ku jirta qof aada u fiican oo wanaagsanoo risqiu ku yar yahay baa jira ku mufsidoo risqiu ku badan yahay yaa jira mid walba xikmad baa ku jirta oo ilaahay baa xikmaddii sidaa u gartay marka xoolahan iyo waxan aad sheegaysaani wax qiimada male allaaba xukume kuma tacaluqdo qofka qiimadiisa iyo qiimo la-aantiisa kuma tacaluqdo qul waxaa tidhaa ina rabbii rabbigay yabsudu risqa risqiga wuu ballaadhiyaa liman yashaau qofkuu doono wayaqdiru wuu ku cidhiidhiyaa liman yashaau qofkuu doonana marka qiimad uu leeyahay looguma ballaadhiyo risqiga qiimo darre uu leeyahayna loogama yareeyo walaakina agsara naasi dadka badankood laa yaclamuuna sidaa u garan maayaan allah wuxuu ihi wamaa amwaalukum xoolihiinu ma aha walaa awlaadukum caruurtiinu ma aha bilatii tii zulfaa u dhoweyn ilaa laakiin man aamana qofkii rumeeya wa camila camal fala saalixan camal wanaagsan kuwaasay caruurtoodu iyo xoolahoodu alle u dhoweynayaan fa ulaaika kuwaasna lahum waxaa u sugnaaday jazaau dicfi abaal labalaaban abaalmarin labalaaban bisababi maa shay sababta camilo ay camal faleen wahum iyaguna fi lkurfaati daara dhaadheer bay aaminuuna aaminiin ku yihiin oo khabaru bacda khabarin laga dhigo wahum iyagu fi lgurufaati daara dhaadheer bay askunayaano degayaan aaminuuna iyagoo aaminiin allah wuxuu leeyahy xoolahan iyo caruurtani aniga iisoo kindhaweyn mayso xoolahan iyo caruurtani aniga iisoo kordhaweyn mayso laakiin qofka muuminka ah xoolihiisa ee camalkiisu saalix yahay xoolihiisa caruurtiisa allay u dhaweynayaan alla ugu dhowaano waa waxuu alla siiyo alla ugu talagal marka alluu ku caabuday xoolihiisii caruurtiisii diintuu ku tababaray alluu ugu dhowaanayaa sida iyaamahana waxay degayaan daaro dhaadheer iyagoo aaminhu waxay ka baqayaan jirin abaalkoodiina waa loo lalaabay inta ilaahay fadligiisa uu yahay toban marka dadka muminiinta laftooda carruur iyo xoolo hadday yeeshaan iyagu allay ugu dhowaanayaan waxba ma yeelayaan dhibaato u geysan maayaan wamaa amwaalukum xoolihiinu ma aha walaa awlaadukum caruurtiinuna ma aha bilatii tii tuqaribukum idiin dhoweyn cindanaa agtayada zulfaa u dhoweyn zulfaada masr macnawi alay tuqaribukum taasay masr u tahay ilaa laakina man aamana qofkii rumeeya wa camila camal saalixan camal wanaagsan fa ulaaika kuwaa lahum waxaa u sugnaaday jazaau dicfi abaalmarin laalaaban bisababi maa shay sababta camilo ay wahum iyaguna filkurufaati daaro dhaadheer bay ku sugan yihiin aaminuuna weliba aamin waxay ka baqayaan jirin marka dadka muminiinta ah ee camalkoodu saaliha caruurtooda iyo xoolahooda alla u dhaweynaya waladiina kuwa yascawna u socda oo ku dadaala fii ibdaali aayaatina adiladayada burburinteeda mucaajiziina iyagoo wax cajiz geliya isleh oo aad baxsan kartaan isleh ulaaika kuwaas filcadaabi cadaab dhexdii baa muxdaruuna alxaadirin kuwa cadaabka la xaadir waa kuwe kuwaasi kuwa adilada ka hor imanaya rasuulka ka hor imanaya adilada aan ogolayn quraanka kariimka iyo axaadiista rasuulka aan ogolayn ee iyagu iskood isaga dhaqan kuwa cadaabka baa lagu xaadir meesha goobta la waa cadaabkii ogow hadda meeshan masalada iska dhawriyeen ka hoos bixin adilada kuwa burburinaya way waa dadka islaamka ka hor yimid nooc dooniba ahaade waladiina kuwa yascuuna ku dadaala fii aayaatina fii ibdaali aayaatina aayadaha iyaga burburintooda adilada mucaajiziina iyagoo wax cajiz geliya isleh ooad baxsan kartaan isleh ulaaika kuwaasi filcadaabi cadaabka dhexdiisa yamuxdaruuna laxaadirin qul waxaa tidha jawaab kale ina rabbii rabbiga yabsudu risqa risqiga wuu u ballaadhiyaa liman yashaau qofkuu doono oo min cibaadihi addoomihiisa ka mid doono laakiin wamaa anfaqtum waxaad bixisaan oo min shayin wuxuuna fahuwa alla yukhlifuhu wuu idiin soo daba marin wax kale waa allana khayru raasiqiina kuwa arsaaqo dhan buu ka khayr badan yahay jamac baa laga dhig khayru raasiqiina baa layidhi ninka caruurtiisa wuu arsaaqaa baa la yidhahda ninka caruurtiisa colkiisa wuu arsaaqaa baa la yidhahda marka raasiqiinta la sheega waa kuwa allah wuu ka wada sarreeyaa subxaanahu wa tacaala aayaddan waxay noo sheegaysaa tii horey sii adkayn ama cidhiiriya taasu qiimad u yeeli mayso ruuxii laakiin risqiga qofkii loo ballaadiyo waxalla waxaad bixiso alla kuusoo dabamari marka waxaa laga yaabaa adduunka marka la joogo wixii aada sadaqaysato bixisay wax bedelkii oo muuqda inuu kuusoo dabamari waxaa kaloo suuragala barako inta aada haysatay inuu kuu barakeeyo yaa suuragala qiyaamahana khayrkiisii baad heli waad heli wixii aad adduunka bixisay qiyaamihii waa kuu kaydsan yahay islaamka waxba kama khasaaraan adduunkana waa laga abaalmarin aakhirana waa laga abaalmarin wey muslimiinta allah wuxuu leeyay qul waxaa tidhaa ina rabbii rabbiga yabsudu risqa risqigu ballaadhiyaa liman yashaau qofkuu doono min cibaadihi addoomihiisa ka a ah. wayaqdiru ku cidhiidhiyaa lahu liman yashaau qofkuu doono wamaa anfaqtum waxaad bixisaan oo min shay wuxuuna haba yaraadee fa huwa alla yukhlifuhu wuu idiin soo dabamarin oo ama adduunku isagoo nool idiin soo dabamarin ama barakaa intaad haysataan idiin gelin aakhirana iyada dee waaba khayr kuu yaalla wey wahuwa allana khayruraasiqiina kuwa arsaaqoo dhan buu ka khayr badan yahay waxaa loo jamciyo khayruraasiqiina loo leeyahay ninkuu yarzuqu awlaadahu baa layidhaha ninku colka uu hogaamiyey uu arsaaqaa baa layidhaha marka sidaasaa loo jamcinayaa wey wayowma maalin bal hadda iyadana sheeg midii hore ku xidhidhaayo markii daalimiintu cadaabka arkaan intii hore wayowma maalin bal sheeg yaxshuruhum alla uu shirinayo jamiican dhammaan uma yaquulu uu ku dhihi lilmalaaikati malaaigta ahaaulaai kuwaasi iyaakum ma idinkay kaanuu ahaayeen yacbuduuna kuwa caabuda kuwan mufsidiintii ma idinkay idin caabudi jireen qaaluu waxay dhihi malaaigtii subxaanak allow nadahnaati inaanu na caabudan idhaahno waad ka hufan tahay anta adigaa weliyunaa maamulaha iyaga ah biduunihim iyaga keyrkood adigaa yacni aan xidhiidh kula leenahay oo saaxiib kula nahay iyaga wax yacbuduuna aljinna jin kuwa caabudo shaydaankaay caabudi jireen agaruhum badankooduna muminuuna waxay rumeeyeen bihim biljini bay rumeeyeen malaaigtibaa qiyaamaha marka malaaigta malka la weydiinayo inayna malaaigtu dhihinna caabuda waa xaqiiqo wey iyaganaa lagu xumaynaya kuwan yaa lagu xumaynaya culays baa dusha laga saaraya malaaigtaa marka alla wuxuu ku dhihi kuwaas midinkaa yidhina caabuda markaasay dhihi ilaahayo ma anaan dhihin adigaa noo weli ah iyaga xidhiid lama lihin ee waxay caabudi jireen shaydaanka oo shaydaanku wuxuu amro way caabudi jireen shaydaanka macnaheedu waxa weeye shaydaanka uma tukan jirin oo uma sujuudi jirin wuxuu ku hogaamiyo iyay yeeli oo ay ka qaadan jireen marka maalinta waxaa tahay laba ciise iyo hooyadiina waxaa lagu yidhi ma idinkaa yidhi anigii hooyadayna caabuda waa kii sidaa lagu yidhi iyaga ee iyaguna iska beriyeele marka cid kasta oo adduunka waxaan alla ahayn caabuda qiyaamaha fashilaadaasa haysata wey wa maalin bal hadda sheeg yaxshuruhum alla gaaladii uu shirin jamiican dhammaan uma yaquulu uu ku dhihi lilmalaaikati malaaigtii haaulaai kuwaas iyaakuma idinkay kaanuu ahay yacbuduuna kuwa caabuda idinkaydin caabudi jireen kuwani qaaluu waxay dhihi malaaigtu subxaanaka allow nazahnaata inaanu adiga nalala kaa caabudo ilah waad ka hufanta anta adigu weliyuna maamulaha iyagaa tahay kaanu ku daba xidhannahay waa adiga min duunihim iyaga keyrkood iyaga bal kaanuu waxay ahaayeen inaganama caabudi jirin yacbuduuna aljina jinkay caabudi jireen waa shaydaanka agaruhum badankoodna muminuuna waxay rubeen bihim biljini allah wuxuu leeyahay marka falyawma maanta laa ymliku uma hanan karo uma heli karo bacdukum qaarkiin libacdi nafcan waxtar ma badbaadin karo umana heelin karo walaa daran dhibna uma badbaadin karo oo dhib kama celin karo wanaquulu waxaanu ku dhihi bu allali liladiina kuwii dalamuu dulmi sameeyey duuquu dhadhamiya cadaaba naari naarta cadaabkeeda dhadhamiya allatii naartii kuntum adahaydeen ahaydeen tukadibuuna bihaa kuwa been alla subxaanau watacaala markii qoladii laga garhelo oo malaa'igtu naba caabudaynin yidhaah maanta idinkii iscaabudi jiray saaxiibada ahaa ee wada socday gaalnimada ku wada socday cid nafci idin tari karta iyo idinka laftiina isu tari kara iyo cid dhib idinka celin karta midna ma jirto qoladaa daalimiinta marka waxaa la dhihi waatan dee naartii ma jirta aad lahayde oo laysa soo bixin ayaad leedahay dee dhadhamiya way dhamaatay hadalkii wuu dhamaatay falyawma maanta laa yamliku ma hanan karo bacdukum qaarkiin libacdin qaarka kale nafca waxtar uma hanan karo ma nabadgelin karo umana ergeyn karo walaa daran dhibna uma karo oo dhib kama badbaadin karo wanaquulu waxaanu ku dhihi liladiina kuwii dalamuu dulmi sameeyey duuquu dhadhamiya cadaaba naari naarta cadaabkeeda allatii naartii kuntum aad ahaydeen tukadibuuna kuwa beeniya aad waxyaabahay ku muteen naarta maxaa ka mid a widaa tutla markii lagu dul aqriyo calayhim dushooda aayaatunaa aayadaha yaga bayinaatin oo cadcad oo waadixa qaaluu waxay dhihi maa haadaa ninkanu ma aha ilaa rajulu nin mooyaane ninkaasoo yuriidu doonaya an yasudakum inuu ka hor joogsado camaa ki kaana ay ahaayeen yacbudu aabaa'akum aabbayoogiin kuga caabuda waqaaluu waxay dhihi maa haadaa waxan uu ninkani sheegi maaha ilaa ifkum been abuur mooye buftaran oo la been abuurtay waqaal ladiina kuwi waxay yidhaahdeen kafaruu gaaloobay lilxaqi lamaa jaaahu markuu u yimid in haadaa maa haadaa waxan uu nabi maxamed noo keenay mooyaa ma aha ilaa sixrun mubiin waxuu nebi maxamed noo keenay ma aha ilaa sixrun mubiin dhibaatada waxay ku muteen iyo cadaabka markii qur-aanka loo daliiliyo oo lagu dul aqriyo yaydihi ninkanu waa nin doonaya wixii aabbayowgeen caabudi jireen inuu inaga leexiyo aabbaheeni waxay caabudi jireen aabbayogeed maxay caabudi jireen asnaan bay caabudi jireen markaasa haddana dhahayaan waxan uu sheegay waa qur-aan uu leeyahay waa been la been abuurtay markaas haddana xaqii waxay ku dhihi waa sixir mubiinahoo sixirnimadiisu ay caddahay yay ku dhihi waa dadka dadka gaalada keliya ma aha cid alla ciddii quraanka aanka kariimkaa ka hor timaada ama ihaaneysata ama macnaheeda aamini weyda ama ku dhaqmi weyda waa sidaa uuna ogow gaaladii kusoo degtay dhihi mayno waktigaa ay soo degtay gaaladii joogtay halala hadlayo laakiin qof kasta oo camalkoodaa waa gaal mushriku inuu maka joogo wadaa tutla markii lagu dul aqriyo calayhim dushooda aayaatuna aayadaha iyaga bayinaatin oo cadcad oo waadixo macnahooda la fahmayo qaaluu waxay dhihi maa haadaa kani ma aha ilaa rajulu nin mooyaane yuriidu doonaya an yasudakum inuu idinka horjoogsado amaa kii kaana uu ahaa yacbudukay caabudaan aabaaukum abayogoni diinteennii hore wa qaaluu waxay yidhaahdeen maa haadaa kani ma aha uu ninkan u wato ilaa ifhum been mooye muftaran la been abuurtay waqaala aladiina kuwi waxay dhaheen kafaruu gaaloobay lilxaqi xaqa waxay ku yidhaahdeen lamaa jaaahum markuu xaqu u yimid in haadaa maa haadaakani maaha ilaa sixirun sixir mooye mubiinun cad waa saaxir bayna ninkan way ogyihiin nabiyulaahi maxamed inuuna cidna sixirka ka soo baranin cidna inuuna qiso ka soo qaadanin cidna inuuna wax ka baranin waxbaba inuuna qori aqoonin way ogyihiin marka waxaa weye marka cid kasta oo wadadaa martana wadadaa unbuu wamaa aataynaahum ma anaan siinin ma anaan u keenin min kutubin kutub taasoo yadrusuunaha ay akristaan wamaa arsalnaa uma anaan dirin ilayhim xaggooda qabla koota min nadiir xaggey waxaan ka keenay waxaan ay xaqa kaga hor imanayaan oy sheegayaan xaggey ka keenay wax kutubaho ay akristeenoo meelo kale uga timidi ma jirto wax rasuulaho adiga hortaa loo dirayna ma jiro waxaan xaggey ka keena wey waxaan beentan xaggey ka keenay marka kutubtii hore qoladan dee intaan asnaamta e, ninkii camar binu luxay ahaa intuuna nasaarada ka keenin sanamkii huba lahaa diintii nebi ibraahim baanu haysanaa bay dhihi jireen dhaqan wanaagsan bay ku dhaqmi jireen dhaqan aada u fiican bay ku dhaqmi jireen markuu ninkaasu asnaamta u keenay berigaasay diintii ka baxeen marka carabta dhexdeeda inta la ogyahay e, nabi nebi magciisa magaciisa lainoo sheegoo nebi maxamed ahayn ma jiro laakiin ambiye carab ahoo yaman iyo laga bixin jiray way jiraan allah wuxuu leeyahay wamaa aataynaahum ma anaan siinin kuwan min kutubin wax kutuba ma anaan siinin taasoo yadrisuunaha ay aqrisanayaan wamaa arsalnaa ma anaan dirin ilayhim xaggooda qabla ka hortaa min nadiirin xaggey waxaan ka keeneen wakadaba way beeniyeen aladiina kuwii min qablihim kuwan ka horreeyey nabiyow kula jooga wamaa balaquu kuwani ma ina gaadhin micshaara maa aataynaahum kuwaa waxaan siinay toban meelood meeshii quwad ahaan iyo xoog ahaan kama ina gaadhin fakadabuu way beeniyeen rusulii rusushayda way beeniyeen fakayfa siday kaana ahaatay nakiiri dairadayr yani ciaabtii wey ciaabtu waa dairid markii alla ciaabta ku rido waa ka horimaatin laga horyimid bay sida horimaatinka ka war allah wuxuu leeyahay kuwan adig kula joogo kuwii ka horeeyey way beeniyeen kuwaasaana ka xoog badnaayo kuwan waxay haystaan kuwaa toban meelood markii loo dhigo meel kamida waxay kuwaasi haystaan kuwani ma ayna helin waa dad baa kasii yaraynayo micshaarku waa cashiir marka waxaa la yidhi toban meelood markii loo dhigo meel hadii la yidhaha cashiir baa la yidhaha cashiirkaana toban meelood meel hadii loo dhigo micshaar baa la yidhahdaa qolyaha intaa kasii badany laakiin sidaanan inoogu daa wakadaba way beeniye nabigaa marka laleeyahay dhibkan waa lagula qabaayo dacwada waad ha cajisin mana cajisayo nabigu caleyh salaatu wasalaam wakadaba way beeniyeen aladiina kuwii min qablihim kuwan ka horeeyey wamaa balaquu ma aanay gaadhin micshaara maa shay toban meeloodkii meel aataynaahum kuwaa hore aan siina kuwani ma haystaan oo ma gaadhin oo yacni kuwaasaa ka xoog badnaa oo ka fara badnaa fakadabuu way beeniyeen kuwii hore ee tegey rusulay rusushayda fakayfa siday ahaatay kayfa siday kaana ahaatay nakiirii ciqaabtaydi aan ciqaabay soo meesheedii ma dhicin qul waxaad ku tidhaa nabiyullaahi maxamedow inamaa anigu acidukum idinku wacdiy biwaaxidatin hal kelima waa maxalkaa kelima an taquumuu inaad kacdaan lilaahi alla dartii masnaa laba laba wa furaadaa mid mid uma tatafakaru aad ka fikirtaan maa bisaaxibikum saaxibkiinan min jinnin wax waalihinayna ku jirin min jinna wax waalihinayna ku jirin aad ka fikirtaan in huwa maa huwa ma aha ilaa nadiirun digniin bixiyo lakum idinka idiin digi mooye bayna yaday cadaabi shadiidin cadaab adag hortii buu idinka degaya nabilahi maxamed wuxuu yidhi hal kelima iga qabsada alla dartiintaad labalaba isu taagtaan iyo mid mid labalabadu waxaa laleeyahay hadii shirku uu dad farabadan noqdo way qasmi xaajadu afar iyo shan nin mid waliba fikrad cusub uu soo jeedin laakiin laba nin markay yihiin oo meel cidla intay tagaan laba fikradood keliya soo jeedin markaasay mid isku raacayaan kelina ninka laleeyahay ninku waa intuu caqligiisa ka fikiro oo ka shaqaysiiyo bal ninkanu inuu waalan yahay in kale iyo ninka sifadiisa ku fikir tashwiish male laakiin dad fara badan haddii shira la yidhaah tashwiish badan baa ku furmi lahaa qolyaha waxay ku awileen salaaday qolyaha ku fasireen fasirkaa waxba kama jiraan laba laba isu taagoo tukada mid mid isu taagoo tukada qolyahaasaa ku fasiray sidan aynu sheegayno yaa fiican oo tafaasiirtu leeyihi marka waxaa la mid mid iyo laba laba intay isu taagtaan fikira qolyaha tafakaruuda ah, iyo waqafkiibay halkaa ka dhigeen tafakaruuda ah, iyo waqafkii ka dhigeen marka ma bisaaxibikum jinnatina jumlo gooni ay ka dhigaan tafakaruu bal fikir oo dib isugu noqda ma bisaaxibikum saaxibkiina min jinnatin wax jini maayo oo jumlo gooni ay taasi noqon sidii horeynu isu raacinaba yaa aada dhadhamaysa qul waxaa tiraa inamaa acidukum waxaan idinku wacdiy biwaaxidatin hal masale keliya waa maxay masaladaasi an taquumuu inaad kacdaan lilaahi alla dartii aad kacdaan marka laleeyahay fadhiga ka kaca lama leh inaad meel joogsataan baa laleeyahayo ama fadhiista ama taagnaade inaad meel labalaba u tagtaan anta quumudu macnaheed waxaa weeye inaad sidaa yeeshaan ood labalaba iyo mid mid meel isu taagtaan wafuraadaa mid mid uma tatafakaru aad fikirtaan maa bisaaxibikum saaxibkiina min jinatin waa lainayna ku sugnay aad fikirtaan marka waxaa layna tusaalaynaya caqligaa ka shaqaysi haddii masale lagu keeno ama shay lagu keeno caqligaaga ku fikiro waxaani wuxuu yahay iyo sifadiisa iyo meeshuu ka yimid iyo wuxuu dabada ku hayo ka fikir baa lagu leeyahy hadda inagaasaa layna leeyahay ogow in huwa maa huwa nabiyullaahi maxamed ma aha ilaa nidiirun digniin mooye lakum idinku digniin idin yahay bayna yaday cadaabin shadiidin cadaab adag hortii nabiyllahi maxamed aleyh salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mid a ah. yuu buur fuulay buurtii safuu fuulay markaasaa wuxuu hi yaa saaxiba yaa saaxiba waa waxay carabtu ay isugu dhawaad waryaa tolaheey oo kale wuxuu yidhi idin idhaahdo col baa halkan soo socda col yo soo socda buurta dhinaceeda soo socda run ma iga qaadan lahaydeen haho been kuguma ogin bayne run low baa tahay markaasuu yidhi waxaan idinka digri beynaya de cadaabi shadiidin aayaddu saas yaan idinka digri markaasuu adeerkii abulahab cabdilcuza yani tabban laka saarl alhadaa jamactanaa ma waxaan noogu yeedhay buu yidhi maantao dhan aada noogu yeedhaysa markaasuu waxaa soo degtay suuraddii tabat yadaa abi lahabin wataba waa adeerkii aabihii aabihii hooye la wadaagay markii aayaddaas soo degto waa gabadhii umu jamiil ahayd ee uu qabay abulahab waata soo orod iyadoo dhagax wadata abubakar nabigoo joogo timid nabiga ma aragta waa laga daboolay war abubakaro saaxiibkaa maanta wuu nacaayay bay tii caydaba ma yaqaano yi markaasay dib u goratay iyadoo heesaysa mudamaman abeyna wadiinahu qalayna wax saas iyadoo ku gabyeeshay iyo dib u noqotay marka ayadu taasi taashay sheegaysa inuwa maa huwa maaha ilaa nadiiru digniin bixiye mooye lakum idinka idiin digayo bayna yaday cadaabi shadiidin cadaab adag hortii qul waxaad ku tidhaa maa sa'altukum wixii aadin aan idin weydiiyo oo min ajrin kharasha fa huwa lakum idinkaa iskale yani waxba idin weydiin maayo wey in ajriye maa ajriye ajrigaygu ma aha ilaa cala allaahi alla mooyaane wahuwa allana calaa kulli shayin shay la arka kulligii shahiidun kii arka wey uubay arkaaba dacwada anigu aan inaan ujro idin weydiisiiyo in kale dee allah baaba i arkeen marka waxay ka dhigan tahay waxaan idin su-aalo idinkaa iskale soomaalidu way isticmaashaayo waxaad ka heshaad leedahay bay dhahay haddaa waxa ku dha waxaad ka heshaad leedahay waa sidaasoo kale haddaan ujro idin weydiiyo idinkaa iskale yani waxba idinka qaadan maayo anuu allah baan ajriga ku leeyahay allahna i arkaa qul waxaa tidhaa maa saaltukum idin weydiin maayo min ajrin wax kharasha maa saaltukum waxaan idin weydiiyo oo min ajrin kharasha fa huwa lakum idinku idin sugnaaday in ajriya maa ajriya ajriyaygu ma aha ilaa cala llaahi alla dushiisa mooyaane anuu allaan ajriga ku leeyahay idinka wax idinkama rabo qofka daaciga ah qofka daaciga ah, mucalimka ah, ee dadka waxbare ee mucalimiinta dadka ducaadda ah haddii xoolo ku filan iyagu ay haystaan inay dadka wax ka qaataan lama rabo xoolo ku filan haday haystaan maal islaamku leeyahay oo bangiga yaallo iyaga wax laga siin hadday haystaan inay ujro qaataan ma aha laakin de hadduuna intaa midna haysanin waa suuragal inuu dee baahdo marka meesha ma fadhii karo haddaan waxogeyn aan loo tarin dacwo oo dhan baana sidaas wahuwa alle calaa kulli shayin shay la arko shahiidunka arka wey qul waxaa tidhaah ina rabbii rabbigay yaqdifu wuxuu ku ganaa bilxaqi xaqa calalbaadil buu ku ganaa allaamu luyuub waxa maqan ka og wey xaqa baadilku ku gana macnaheedu waxaa weeye xaqibaa waxaa laga dhigayaa madfac la soo tuuray oo baadilka madaxa lagaga dhuftay uu burburay markaa waxaa weeye waxaa la ogyaha xaqiiqaa baadilku intaan xaq meesha joogin wuu bulaalaa waa sida xumbadoo kale daadka xumbadiisa oo kale wey kelimo xaqihii markay timaado kelimo baadila meeshii ka bixi way sii fidi xaqi wuu sii fidi wuu sii fidi masale xaqii markay timaado tu kala meeshii ka bixi marka madaxaa lagaga dhufanaya qul waxaa tidhaa ina rabbii rabbiga yaqdifu wuxuu ku soo ganaa bilxaqi xaqa calal baadil buu ku gani markaasuu burburin fayasmaquhu faidaa huwa zaahiqun walakum lil ma tasifun wa kay ahay allaamu lghuyub waxa maqan oo dhan alla ka og wey wallahu subhanahu wa ta'ala